الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد casharkiina ugu dambeeyey shiikhu waxa uu inoo soo gabagabeeyey aayaadka aynu ku tilmaanay boqol iyo toban aayadood inay ahaayeen waxaa ugu dambeeyey wujuuhun yowmaidin naadira naadiro ilaa rabbiha naadir ee aayaadkii la midka ee tilmaamayay ru'yat llaahi caza wajal su-aalna waynu isweydiinnay ahayd ilaahay inaynu inagu arkayno halkay ka soo gelaysaa ifaatka alleh ilaahay lagu sifaynay naam haddaa jawaabta lahayaabaan filaya fadal ifatu oo ah sifatu tajali ya inuu xijaabka iska faydayo dadka u soo baxayo naam waxaanu maanta gelaynaa axaadiista nabiga calayhi salaau wasalaam jaak la faslu fi sunnati rasuuli illaahi sal allahu alayhi wasalam wuxuu fasal u yahay ay fasilun fima mada wama sayaati waa Eh, wixii hore lasoo sheegay iyo waxaan soo socdo fi sunati rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam sunada nabiga alayhi salaatu wasalaam ku saabsan kitaabka bilowgiisa wuxuu inoogu soo sheegay shiikhu eh, ilaahay tilmaamihiisa iyo magacyadiisa in laga qaadanayo kitaabka iyo sunnada kitaabka iyo sunnadana labaduba waa xujo haddii sunnada asaaniiddeedu ay ansaxdo nabigu waxa uhi calayhi salaau wasalaam alaa inii uutiitu lkitaaba wamilahu maca xadiiu abi daawuud min xadii miqdaam ibni macdi karib radia allahu tacaala canhu waxaa lay siiyey kitaabka waa kitaabka qur-aanka wey wa maca iyo mid la mida ah waa sunnada nabiga calayhi salaau wasalaam wuxuu kala mid yahay xagga daliishadka labadaba waa la daliishanaya markuu tusaalayaal inoo sheegay ku saabsan kitaabka alle subxaanahu wa tacaala oo welibana uu inoo tilmaamay inuu badan yahay markuu aayadood oo tusaalaha uu soo qaatay ayuu inoo tilmaamay inay kitaabka alle ka buuxdo bal aayad ka maran magac alle ama tilmaamihiisa aad bay u yarta aayaadka badankooda waa lagu sheegaya xataa aayaadka axkaamta marka xukumka la sheego waa lagu soo gabagabaynaya tilmaamaha iyo magacyada alle subxaanahu wa tacaala wsaariqu wsaariqatu faqطacuu aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala min allah wallahu casiizun xakiim saasay u badan yihin kitaabka alle aad bay uga buuxaan sunnaduna waa la mid sunnada nabiga calayhi salaau wasalaam iyaduna waa la mid kitaabka alle waxaynu ku soo tilmaanay saddex qaacido ama afar qaacido oo wixii alla subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa uu ku sheegay ee tilmaamo uu leeyahay ah keensanaya ilaahay in loo sugo afartaa qaacida waxay ahaayeen laa aclam walaa afsax walaa ansax walaa astab walaa astab yanii ilaahay naftiisa cid iguma xoogogaalsana wuxuu sheegayana cidi kama run badna laa axada asdaqu minhu laa ansaxa ummadda cidi ugama naseexo badna oo bimacnaa wuxuu u sheegayaa waa wax cad wax maldahan ama majaaz ama waxaan la fahmay ama sarbeebo waxa weeye loo isticmaali maayo khaasatan waxaa ilaahay ku saabsan tilmaamihiis walaa absax ilaahay cidina kama aftahansana ilahay cidina kama aftahaysa markaynu sunnada nabiga calayhi salaau wasalaam u nimaadnana hadalkaasaa imanaya yanii nabiga calayhi salaau wasalaam iyo ummadiisa ummadiisa waxyiga loogu soo dhiibay iyo sunnadiisa waxaynu leenahay laa axada aclama billaah min rasuuli illah sal allahu alayh wasalam yani ummadda nabi maxamed ama ummadda khalqiga ah ilaahay ka ugu yaqaana waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagaana ugu aftahansan isagaana ugu run badan isagaana ugu naseexo badan marka wixii nebigu uu alle ku tilmaamana iyadana waxaa lagu khasban haddii ay sugnaato oo sanadkeedu ansaxo in alle subxaanahu watacaala sideeda loogu sugo marka wuxuu inoo keeni doonaa xadii oo mid walba tilmaamo iyo sifaad ay ku sugan tahay maqsuudkuna uu yahay tusaale uu yahay inta kalena looga qiyaas qaadanayo oo waxa weeye saasoo kale tilmaamaha nabigu u sheega alle subxaanahu wa tacaala loo sugay shiikhu waxau hi fasunnatu sunnadu tufasiru way fasiraysaa alqur'aana qur'aan wa tubayinuhu way caddaynaysaa watadul calayhi waa ku tusaysaa watucabiru canhu waa ka cabiraysaa yani macnayaasha kitaabka alle lagu sheegay ayay waxa oo tilmaamaysa oo sheegaysa yani tucabiru can macaanii macaanayaashii qur-aanku tilmaamay ayaa nabigu calayhi salaau wasalaam erayadiis iyo sunnadiisa ku cabiraya qaacidada waa laysku waafaqsan yihi sunada nabiga alayhi salaau wasalaam kitaabka alle inay cadaynayso inay fasirayso oo ay bayaaminayso axkaamtiisa sida ibnulqayim raxmat ullaahi calayh u tilmaamayana sunnadu waxay u qaybsantaa qaybo waxaa ka mid a ah sunnatun mubayina wa mufasira sunno wixii kitaabka lagu sheegay inoo cadaynaysa aqim salaata liduluuki shamsi ilaa asaqi leyl wa qur'aan alfajr waa salawaadkii shamta ahaa sunnada nabiga calayhi salaau wasalaam baa lagu cadayay waaciduu lahum ma istaactum min quwa nabiga cadaya calayhi salaau wasalaam alaa ina alquwata arami taasi waa qayb sunnadu inay macnaynayso kitaabka all subaanahu wataaa bayaaminayso sharaxayso say culimmadu ku tilmaameen shaarixatu likitaab illah oo kitaabka all matni uu yahay sunnaduna ay sharxayso qaybta labaad waa sunnatun muakidatun lima fi lqur'aan waa sunno adkaynaysa wixii qur'aanka lagu sheegay ayay sii xoojinaysa oo sida tilmaamaha inoo soo socdoo kale aayaadkana waa la inoogu soo sheegay sunnaduna way inoo faa'iidaynaysa sida culuwigaoo kale aayaad badanina waa tilmaamaya sifat axaadiis badanina waa tilmaamaysa ilaahay culuwi in loo sheego oo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam loogu sheego macnahaas waa macne lagu adkaynayo macnihii qur aanka uu sugay wax cusub may keenin sunnadaas waa sunnatun muakida qaybta saddexaad waa sunnatun zaa'ida waa sunno keentay macnayaal dheeraadka ah kii qur-aanka lagu sheegay sunnatun zaa'ida baa la yidhahda waa sunnatun musta'nafa axkaam cusuboo la bilaabayo ayay jideynaysa intaba waa la xujaysanaya marka sunnada laga hadlayo dadka ahlulbidaca ah iyada ayay inta badan waxa wey ku tuntaan oo ay isku dayaan inay leexiyaan waayo kitaabka all subxaanahu watacaala ee sidaynu ognahay waa sugan yahay waa qaci laabaha lagu wada haya laakiin axaadiista nabiga calayhi salaau wasalaam aad bay u badan tahay waxaana ka mid a ah axaadii laysku hayo culimmadu ay isku khilaafsan yihiin waxaa ka mida ah daciif baa ka mida mid ah. mawduuco beena baa ka mida sunnadu aad bay u ballaarantahay marka sunna hadii loo yimaado waa meesha ahlulbidacu inta badan ay ka duulaan inay sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ay celiyaan qawaacidna waa u samaysanaya sunnadu waxay u qaybsantaa aaxaad iyo mutawaatir hadday aaxaad noqoto bukhaari iyo muslimba isku waafaqaan oo mid iyo laba iyo saddex iyo wixii lamida ah ay soo warinayaan oo dad badani aanay isku waafiqin sunnada noocaasa caqiide looma daliishado oo ay ka mid tahay tilmaamaha alle ay ka mid yihiin qawaacidda noocaasa waxa loogu talagalay sunno badan in lagu celiyo waayo mutawaatirka waxay ogyihiin inaanu badnay axaadiista mutawaatir gaadha ee aadka u badan asaaniidda badan leh waa axaadii aad isaga kooban ma badnaa wa bacduhum qad idacaa fiihi lcadam wbacduhum cizatahu wahwa wahab culimmada qaar waxaaba gaadhsiiyeen inay axaadiistiisu casiis tahay qaarna waxay idhaahdeen lababa helay mutawaatir bal isawaabu anahu kaiiru wa fiihi li nadiiru laakiin tusaalayaal waa loo helay tusaalayaasha marka loo eego ta'aaxaadka ah waxa weeye wax laysu dhiga maaha qaar soddon bay gaadhsiiyeen Eh, qaar badbadiye boqol xadii bay sheegeen eh, axaadiista mutawaatirka ima badna sidaa awgeed haddii la yidhaahdo axaadii ulaaxaad oo aan waxa wey wixii mutawaatir ka soo hadhay aaxaad baa lagu sheegaya axaadiiul aaxaad caqiide looma daliishado waxay noqonaysaa sunnada boqolkiiba sagaahan haba sugnaato inaan waxa wey caqiide loo daliishan oo ay ka mid tahay ilaahay tilmaamihiisa laakiin qaacidada noocaasa waa qawaacidda ahlulbidaca wey caqlaaniyada iyo muctasilada iyo ragga la midka ashaacirada iyo kulaabiyada kuwa noocaas ayaa qabaa ahlu waxay qabaan qawaacidda ahlulxadiidku ay dejiyeen haddii xadiidku uu ku ansaxo ama mutawaatir ha noqdo ama aaxaad sidiisaa loo daliishanay qaacidadana waa sii tambiihinayna shiikhu waxau hi wamaa wasafa wixii uu tilmaamay arasuulu rasuulku bihi maagaba rabbahu rabbigii uu ku tilmaamay caza wajalla oo min alaxaadiii axaadii ahaaday asixaaxi ansaxay allatii taasoo talaqaaha ay kula kulmeen ahlulmacrifa kuwa aqoonta u saaxiibkaa bilqabuul aqbalaad ay kula kulmeen wajaba waxa waajibaya aliimaanu biha in la rumeeyo kadalika sida qur-aankaba loo rumaynayo waa ti hadda aynu soo tilmaamay marka laga hadlayo sunnada nabiga calayhi salaau wasalaam waa inay ansaxda wey daciif iyo saxiix bay u qaybsantaa ta la ta saxiixa wey ama mutawaatir ha noqoto ama axad ha noqoto shiikhu waxau hi allatii talaqaaha ahlu lmacrifati bilqabuul markay ansaxdo waa tii ay kula kulmeen yani ahlu lmacrifati bilxadii dadka xadiidka aqoonta u leh saxiixa iyo daciifka kuwa kala soocay axaadiista ay aqbaleen taa macnaheeduna ma ah axaadiista ansaxday inay u qaybsamayso mid la aqbalaya iyo midaan la aqbalayn sifadu qayd ma ah waa waxa loo yaqaana ifatun kaashifa yani macnihii horey sii cadaynaysa oo sii faydaysa ee ma tilmaamayso qay tilmaami mayso alaxaadii صixaax wahiya allatii tuluqiyat bilqabuul axaadiista ansaxday ee haddii ay ansaxdo la aqbalay saasaa looga jeeda ee macnuhu ma aha axaadiistii ansaxday nooca la aqbalaya maaha kul xadiiin axiixin fahuwa maqbuul xadii kastoo ansaxay waa la aqbalay ahlulmacrifuhuna waa aqbalaya marka ifadaasi waa ifatun kaashifa baynu leenahay alaxaadii axiix baa inugu filan hadday ixaax noqotana waa la aqbalay oo waa la soo dhoweynay milu qowlihi sal allahu alayh wasalam sida qowlkii uu yidhi nabigu yanzilu waa soo degaya rabbuna rabbigaya waa soo degaya ila samaai dunya samadan adduunyadee dhow ayuu u soo degaya kula laylatin habeen kasta xiina xilli buu soo degaya yabqa uu harayo ulu leyli alakhiir wa weeye habeenka daloolkiisa ugu dambeeya saddex dalool marka daloolka ugu dambeeya ayuu alla subxaanahu wa tacaala soo degaya fayaquulu waxaa u odhanaya man yadcuunii yaa i baryaya faastajiiba lahu aan ka ajiibaa waxa weeye ducadiisa man yasalunii yaa i weydiisanaya dantiisa fa uciyahu dabadeedna aan siiya man ystaqfirunii dembidhaaf yaa i weydiisanaya faafira lahu dembigiisa aan u dhaafaa muttafaqu calayh shiikhu wuxuu inoogu xadiika alle subxaanahu watacaala inuu soo degay shiikhuna kitaab dhan buu ka alif oo u bixiyey sharxu xadii nuuul xadii nuuulka in la sharxayo si gaarana waa loo taabacay majmuc fataawahana waa ku sugan yihi oo masaladan uu ku faahfaahinay ilaahay tilmaamihiisa waxaa ka mida ifat nuuul ilaahay inuu ku sifaysan yahay degitaan uu soo degayo oo carshiga uu ka soo degayo samadan adduunyadee dhowna oo alla subxaanahu watacaala u soo degay nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu ku cabiray nuuul inay tahay sideeda ayaa loo sugaya annuuulu macluum wlkayfu majhuul nuuulka waxa loo yaqaano waa laysla yaqaana macnaheeda qaabkiisuna waa majhuul qaabka alla usoo degayana ma ogin laakiin inagu waxaynu sugaynaa ifat nuuul baynu sugaynaa axaadiista ku timina aad bay u badan tahay culimmadu waxay ku tilmaameen mutawaatira inay tahay soddon saxaabi wax ku dhowdhow ayaa nabiga ka warinaya calayhi salaatu wasalaam sifat nuzuul ilaahay nuzuul inuu ku sifaysan yahay waa sida ahlu sunnati waljamaca ay qabaan ilaahay in loo sugayo ahlulbidac maadaama ay diidan yihiin ficilada soo cusboonaanaya oo ashaacirada iyo ragga la midka ah ifaat lafcaal ama ifaat lkhtiyaar ifaatka alle markuu doono uu samaynayo qolyaha diidan jahmiyada iyo muctasila warkooda iska daa iyagu ifaat oo dhan diidaya waxay ku awileen xadiikan ku macneeyeen iyagoo diidaya ilaahay nusuul iyo degitaan in loo sugo inuu soo degayo waxay ku awileen waxaa soo degayaa inuu yahay raxmatuhu naxariistiisa inay tahay ynzil rabuna ay mruhu waraxbatuhu amarkiis iyo naxariistiisa ayaa soo degay ay mru rabbina bay idhahdeen wa calaa xadfi mudaaf waxaa xadfaan mudaafkiibaa xadfaan mudaafun ilayhigiibaa booskiisa la joojiyey wamaa yali mudaafa yati khalafa canhu fi lcraabi ida maa xudifa sida ibnu maalik uu yidhahdo yani yanzilu rabbuna ay amruhu ama raxmatuhu baa looga jeeda waxaan leenahay macnahaasina waa bail wuxuu bail u yahay awalan asal waxa ah hadalka inaanay waxbaba ka maqnayn alaslu cadam lxadf alaslu cadam ltaqdiir alaslu cadam lidmaar hadalka la sheegay ee lagu hadlay hadduu sidiisa u dhan yahay oo loo helayo weji uu ku ansaxayo iyadoo aan waxba lasoo qadarin waxa wey in wax lasoo qadara waa khilaaf lali wey saxma marka hadda waxayn leenahay yanzilu rabbuna alla inuu soo degaya maxaa diiday wax diidaya lama aan ahayn waxa weeye sifaatka alle subxaanahu wa tacaala in la diido qaacidadaasi waa bushinaysa ta labaad markay leeyihiin ilaahay amarkiisa ama naxariistiisaa soo degaysa waxa wey waxaa bushinaya in xili cayiman lagu qayday habeenka qaybtiisa ugu dambaysa haddii la yidhaahda amarkiisaa soo degay ama naxariistiisaa soo degaysa waxaa laga fahmaya xiliyada kale inaanay soo degin waxaanaynu ogsoonnaha amarka alle iyo naxariistiisu iyo maamulkiisu iyo waxa uu fulinayaa xilli walba inay soo degayso ee aanay ku koobnayn xilligaasoo keliya aanay ku koobnayn taasina waa mid baaila wey waxyaabahaasoo dhan waxay bushinayaan in waxa wey alla subxaanahu watacaala kasoo degaya inuu waxaa ka mida alla subxaanahu watacaala hadalkan inuu odhanayo man yadcuunii faastajiiba lah man yasalunii fauciya man yastakfirunii faakfira lah amarka iyo xaalka iyo naxariistuna sidaa odhan mayso hadalka noocaasa ku hadli mayso waxaa la mid ah haddii la yidhaahdo malag baa soo degay ilaahay maaha cidda soo degaysa waa malag malaa'igtiisa ka mida ah. oo amarka alla sida isaguna xaqumala hadallada noocaasa inuu ku hadlo inuu yidhaahdo man yadcuunii faastajiibala ma malaga ayaa ku hadlay ma malaga ayaa ku hadlay waxyaabahaasoo dhani sax maaha fayaquulu huwa waa rabbigii lasoo sheegay rabbuna ayuu u noqonay marka cidda sidaa ku hadlaysa waa alle subxaanahu wa tacaala ifat nuuul alle subxaanahu watacaala waa loo sugaya tafaasiil kalena la geli maayo culimmada qaar ayaa waxay ka hadlaan markuu soo degayo xarshigu ma madhnaanaya mise madhnaan maayo laakiin waxaan leenahay wixii aan daliil loo ahayn la dhexgeli maayo waa laga istaagaya waa laga tawaaqufaya waayo waa baabu sifaat inta la inoo sheegay baa lagu kaaftoomaya wixii kale tafaasiila waxa weeye waa laga gaabsanaya waana laga joogsanaya nusuulkana sidiisaa loo sugay culuwiga allana subxaanahu wa tacaala sideeda ayaa loo sugaya waa sida ahlu sunnati waljamaca ay qabaan wixii noocaas kale ah in laga tawaqufayo waayo baabkan asalkiisu waa baabu tawqiif wax kastoo aad ku hadlayso iyo wax kastoo aad diidayso daliil baa lagaaga baahan daliil ayaa lagaaga baahanya marka wixii aadan daliil u ahayn allahu aclam ayaa waxaweye kaaga filan wa qowluhu sal allahu alayhi wasalam iyo qowlkii nabigu uu yidhi baa tusaalayaasha ka mida waa xadiidkii labaad lallahu alle ashaddu waa daran yahay faraxan xagga farxadda bitowbati cabdihi addoonkiisa towbadiisa uu ku farxayo min axadikum midkiin ayuu ka farxad badan yahay biraaxilatihi waxa weeye hashiisa wata wa calayha acaamuhu wa sharaabu alxadii muttafaqun calayh yani akmil lxadii bukhaariyo muslim baana isku waafaqay sheikhu wuxuu ka soo qaatay maxalu shaahidka oo ilaahay loo sugayo ifat lfarx ilaahay inuu farxo xadiika intiisa dambe waa lahaya xadiiu tawba nin waxa weeye hashiisa watay cunto iyo cabitaanno ay u dabeedna geed hoos haadhsaday kadibna waxa weeye hashiisii waayay oo ay ka luntay markuu ka quustay ee uu daydayay ee uu daalay ayuu waxa weeye geed hoos haadhsaday isagoo halkii hadhsanayo jiifa faida hiya qaa'imatun cindah wa calayha acaamuhu wa sharaabuh wuxuu arkay hashiisii oo dul taagan oo cuntadii iyo cabitaankii uu ku ogaa sideedii ay u saaran yihiin dabeedna farxaddii uu farxay ayaa waxau i allaahuma anta cabdii wa na rabuk aaa min shida ar yani farxad badnaantii waxay gaadhsiisay inuu alle subxaanahu wa tacaala ku sheego addoonkiisii inuu yahay isaguna rabbigiisii inuu yahay farxadoo ka badan baana ku keentay inuu waxaweeye gafkaas waxaweeye uu ku dhaco oo hadalka uu istabamariyo xadiiku wuxuu inoo tilmaamaya ninkaa farxadiis ee xaalku uu halkaa la gaadhay alle subxaanahu wa tacaala uga farxad badan farxitaanka uu ku farxaya addoonkiisa usoo noqday ee waxaweeye u toobadkeenay taa macnaheeduna ma ah bini aadamku hadduu farxayo wuxuu ku farxayo waa dan u soo korodhay ama waa dhib waxa weeye laga celiyey maslaxa ayuu ku qabaa laakiin ilaahay farxadiisu waa tafadul iyo ixsaan wey gallad iyo samafal uu ku farxayo addoonka dantiis inagay dan inoo tahay towbadu inagay dan inoo tahay wixii innaga danta inoo ahaa ayuu alla subxaanahu wa tacaala samafalkiisa oo badan galladiisa oo ayuu alla subxaanahu wa tacaala ugu farxayaa laakiin haddii aad toobad keento oo khalqigoo dhan ilaahay u toobad keenaan all subaanau wataaala toobadooda waxba ugama baahna baahi uma abo laakiin farxitaanku ku farxayaa waa danaynu iyaga u danaynayo inay badbaadeen oo all subaanahu wataaala ay usoo noqdeen ifat lfarax waa ifat ficliya waa ifa ficliya yafraxu mata shaa wa kayfa shaa wa shaa ilaahay xilliguu doonuu farxaa wuxuu doonana waa ku farxaa qaabkuu doonana waxa wey waa u farxay waa min ifaat afcaal all subxaanahu watacaala sideeda ayaa loogu sugaya waqowluhu sal llahu alayh wasalam yadxaku allahu ilaahay waa u qoslaa ilaa rajulayni laba nin buu u qoslaa yaqtulhu dilaya axaduhumaa midkood alaakhara ka kale kilaahumaa labadooduba yadkhulu ljanna jannada ayuu gelaya yacni mid kastoo ka midi jannada ayuu gelaya muttafaqun calayh waxyaabaha ilaahay uu ku qoslo waxaa ka mida ee ilaahay waxa weeye ka qoslinaya laba nin oo waxa weeye midina muslim yahay midina gaal yahay ayaa waxa weeye iska hor imanaya dabadeedna kii gaalka ahaabaa muslimkii dilay muslimkii islaamka difaacay gaalkii baa wax dilay uma yatuubu allahu cala alqaatili fayustashhad dabadeedna kii gaalka ahaabaa soo islaamay isaguna waa jihaaday isaguna shahiid buu noqonay labadii isdilay ee maalintii ay iska hor imanayeena wada noolaayeen midna uu gaalka ahaa midna muslimka u ah ayaa jannadii isugu imanay waxyaabaha alle subxaana watacaala uu ku qoslay xadiiku wuxuu inoo tilmaamaya ifatu daxik alle subxaanahu watacaala inuu qoslo waa ifatun ficliya waa ifo ficliya all subaanau wataaala waa loo sugaya xadiikan iyo axaadii kalena waa laga qaadanaya daxik allaahu min ficaalikuma aleyla ilaahay ficilkiina xalay waa ku qoslay oo isaguna bukhaari iyo muslim ku yimi qisadii abilhaytham way noo soo socotaa insha allahu tacaala xadiikan dambe ayaanu kusii tilmaami doonaa ifatu daxik qaabkay tahay ma ogin laakiin macnaheeda waynu ognah oo qosalku waxa uu yahay waynu naqaanaa laakiin qaabka qosalka alla uu yahay maaha ka bini aadamka laysa ka milihi shay wa huwa samiic lbasiir keennoo kale ma ah laakiin ilaahay waa loo sugaya ifada sideeda ayaa loogu sugaya wqwluhu sal اllah alayh wslam cajiba rabbuna rabbigayo waa la yaaba min qunuuطi quusashada addoommadiisa ayuu la yaabay wa qurbi khiyarihi iyo badelkiisu inuu dhow yahay ayuu alla la yaabay yacni ilaahay wuxuu la yaabay siday dadku u quusanayaan xilliga ay quusta taagan yihiinna ay u soo dhowaatay in xaalkooda la bedelo oo waxa weeye loogu bedelo xaalkii ay ku sugnaayeen xaal ka wanaagsan in loogu bedelo waxyaabuhu ilaahay la yaabo yanduru ilaykum ilaahay xaggiinna ayuu eegaya asiiliina idinkoo dhibaataysan qaniiina idinkoo quustay fayadallu ka zuuli maayo yadxaku inuu qoslayo yaclamu isagoo og anna farajakum faydkiinnu dhibka laydinka fayda qariibun inuu dhow yahay xadiiun xasan xadiiku waa xadii xasana ibnu taymiya ayaa ku tilmaamay inuu xasan yahay sanadkiisa hadal baa ku sugan oo dacfi baa ku jira laakiin marka uruqdiisa laysu geeyo mutaabacaadkiisa iyo asaanidiisa kala duwan haddii laysu gegeeyo xasanun liayrihi buu isku noqonaya sida uu tilmaamaya shaykhulislaam halkan uu inoogu tilmaamay ibnu manda waxawey isaguna uu tilmaamay ibn lqayim raxmat ullaahi calayh albani isaguna saas leeguu tilmaamay xadiiku waa xadii xasana laakiin asaaniiddiisa haddii mid mid loo eego acfi kama madhna marka waa xadii eh, la daliishanayo la xujaysanayo waxaa ilaahay loo sugaya sifat lcajab ilaahay inuu wax la yaabo alcajab waa ifo ficliya yacjabu mata sha wa kayfa sha wamataa sha ilaahay wuxuu doonuu la yaabaa qaabkuu doonuu ula yaabaa xilliguu doono ayuu shay la yaabaa yaabitaanka wax laga yaabaana waa laba qofku markuu wax la yaabay ama macnaha cajabka loo yaqaano waa laba macno wey mid ilaahay baa loo sugaya waa ka meesha looga jeedo midna alle subxaanahu wa tacaala waa loo diidaya mar waxa wax loola yaabaa hayga sababtiisa inaan la aqoon liljahli bilasbaab qof baa wax samaynaya waxaasina sabab buu leeyahy waynu la yaabayna waayo sababtii keentay ma ogin waata la yidhaahdo ida curifa sabab baطla اlcajab taa waxaa ku filan in sababtii la ogaado sababtii haddii la ogaado cajabka iyo layaabku meesha waa ka baxaya waayo awalba waxa loola yaabo siday ku dhacday baa la wixii keenay ama sababay baan la fahmayn ayaan la fahmayn taasi waa mid qofka shay khabiir ku ah aqoon badan u leh markuu shaygii samaynayo qaabkuu u samaynayo kaan aqoonta u lahayn waa la yaabay u la yaabay laakiin haddii la baro ama waxay ku timi la fahansiiyo waxa weeye wixii cajabkii iyo yaabkii waxa weeye waa ka baxaya waxaabad moodaa inay iswaafaqdaye maanta markaan xaafadayda ku noqday baa laba wiiloo aan dhalay baa ii yimi dabeedna afar shay bay meel dhigeen dabeedna waxay yidhaaha mid baa naga midina dibadda u baxaya midina alaabtuu la joogaya wax niyood oo mid niyada ku qabo oo aartaa mid calaamadi ka kalean u yeedhaynaa u taabanay dabeedna dibadda u baxay maanta bacduhurkiiba ahayd dabeedna mid baan u calaamadi kiibaa soo galay dabcan fartan baanu ku tilmaamana si u maan dibaddaanu ku maqanya uu soo galay kii aan tilmaamay uu taabtay u baxa waxaan haddana u yeedha waxaan ku ihi kii ku celiyey waa intaas u ijtihaadayo haddana mid kale uu aadaa kii ku celiyaba uu soo galay markiiba kiibuu la booday mar saddexaad baan ku celi ilaa aan ka fahmay inaanu marna khaldamay dabeedna waan yaabo waa tanaynu hadda ka hadlayn cajibtu xaqiiqatan aad baan ula yaabo wayla kaftamayaan waxay leeyihiin aabba ninkani welibu noqday <laughs> waa awliyo <laughs> dabeedna waxaa ku ii sababta ii sheeg sababtii waxay noqotay waxaa isaga sahlay waxay dha waanu kusii heshiin oo haddii uu mid taabtaba waxaan idhi haddii uu taa ay tahayna il isku qabo adaa ku eegaya markaan soo gelay hadday taa tahayna lugta isqabo hadday taa tahayna dhegta xoqo farsamo noocaasa ku heshiiye dabeedna markuu soo galaba bilowgaba isaguu eega dabeedna uu sii fahma taasuu la boodaa laakiin anigu maan ogeyn baan ogayn kaas waa mid waa cajab yani waxaadu la yaabaysaa hayga inaadan sababtiisa aadan ogayn laakiin sababtiisa haddaad ogaato haygu hay caadiyu noqonay ka noocaasa ilaahay laguma sifeeyo waayo waxaynu ogsoonnahay alla subxaanahu wa yaclamu kulla shay wax walba inuu ogyahay macnaha labaad waxa uu yahay khuruuju shayi can nadaa'iri shaygu inuu ka baxo dhigiisa dhigiisa inuu ka baxo yani waxyaabaha la midka ah inuu ka duwanaado inuu ka duwanaado ta noocaasa iyadana waa lala yaaba cajabka noocaasa waa ka all subaana watacaala lagu sifaynayo jahli iyo aqoon dari kuma saabsanaa ee wuxuu ku saabsan yahay shaygana kuwii la midka ahaa ka soocan oo ka duwan waxaa ka mida ah xadiikii nabiga calayhi salaau wasalaam uu yidhi yacjabu rabuka min ashaabi laysat lahu sabwa rabbigaa wuxuu la yaabaa ninka shaabka ah ee dhallinyarada ah ee aan xagga shahawaadka u iilanayn ee dhowrsoon ilaahay uu la yaaba yaabitaanka uu la yaabayo ninka dhallinyarada ah inta badan duulduul baa lagu yaqaanaa inuu xumaanta u iisho shahawaadku inay jiitaan ayaa caadi u ah oo ku badan dhallinyaranimada laakiin hadduu xagga wanaagga u baydho oo uu is-ilaaliyo ilaahay waa la yaaba maxaa loola yaabaya wuxuu ka baxay dhigiis dhigiisa ayuu ka baxay sidaa ogeed baa fadligiisu wuu aad u badanya wa shaabun nasha'a fii cibaadat illah min asabca aladiina yudiluhum allah ayuu ka mid yahay marka yaabka ilahay lagu tilmaamaya wa khuruuju shayi can nadaairih shaygu inuu dhigiisa waxaweye ka baxo tanaa la oo alla subxaanahu wa tacaala uu la yaabayo waxa weeye dadkii inay quusanayaan faydkiina uu soo dhowya faydkiina uu soo dhowya waxaa la mida xadiidka haddaynu tilmaamaynay abilhaytham ibni saxaabigii loo yaqaanay markii waxa weeye nabigu calayhi salaau wasalaam uu u diray nin saxaabada ka midoo gaajaysan wayuiruuna cala anfusihim walow kaana bihim khasaasa qisadii ay kusoo degtay ee saxiixa ku timi markii uu u yimi ninkaa saxaabiga gaajaysani uu saxaabigan kale u yimi ee nabigu i calayhi salaau wasalaam u tag saxaabigaa u tag ayaa xaaskiisa ayuu u yimi wuxuui waxaa inoo yimi martidii nabiga calayhi salaau wasalaam ma u haysaa waxaynu siino waxay tihi maa cindii ilaa quutu sibyaanina ciyaalka cashadooda mooyaane wax kale ma hayo cunto kale ma hayo ciyaalka cashadooda xilligaana de wakhtigay qadayeen baa badnaa ciyaalku cashada kamay maarmayn sibyaan caruur waxa weeye dayara dabeedna waxaa u yidhi nawimii sibyaanaki wa adfi'ii misbaaxaki waxa weeye faynuuskana dami ciyaalkana seex waqadimii acaamaki cuntadaadana noo soo qadim faadfa'at misbaaxaha wa nawamat sibyaanaha ciyaalkeedii bay seexisay kadibna cuntadii bay u keentay martidii iyo odaygeedii iyadiina waa la soo fadhiisatay waa intaan xijaabka iyo la soo dejin waana mugdi laylkiina waa la damiyey iyo faynuuskii waxay doonayaan cuntadaan badnayn cuntadaa qoyskao dhan loogu talagalayba ninkaa martidaa in keligii la siiyo wixii kasoo haaya ha kasoo hahaan fajacala yuriyaanihi annahumaa yakulaan labadoodu waxay gudagaleen inay tusayaan sidii wax cunayoo kale gacantay u qaadqaadayeen isagiina waa cunay anin aad u isaga daacad bay ka tahay moodayaa in lala cunay isaguna waa cunay ficilka noocaasa labadooda unbaa og subaxii buu nabiga u yimi calayhi salaau wasalaam dabeedna nabigu waa u qoslay wuxuuna ku yidhi cajib allaahu min ficaalikuma alleyla ficilkii adiga iyo xaaskaagu aad samayseen xalay ilaahay waa la yaabay riwaayo kaloo saxiixa ah. waxay tilmaamaysaa daxika allah ilaahay waa ku qoslay ficilka aad samayseen yani waa ku qoslay waana la yaab waana la yaab ficilkaasoo kale waa ficil ka soocan dhiggiisa ka soocan yani markay gabadhu ugu jawaabtay wax kale ma hayn aan ciyaalka cashadooda ahayn jawaabtu waxay noqonaysaa ninka in la fasaxo waxba kuma hayn ciyaalka cashadoodaanu haynaa ciyaalkuna naga aamusi maayaan naga seexan maayaan dadka badidiisu saasay odhanayaan laakiin ciyaalka in la maaweeliyo la seexiyo oo sidaa wax loo dhigo waa wax lala yaabo wey oo dhigiisa ka baxsan ifatulcajab ilahay waa loo sugaya kitaabkana way ku timi fii bacdi qiraa'aat bal cajibtu wayaskharu bal cajibta waa nabi maxamed calayhi salaau wasalaam nabi maxamedow waad la yaabta qiraa'o kaloo saxiix iyaduna waxay leedahay bal cajibtu ilaahay baale waan la yaaba marka qiraa'adaasna ifatulcajab waa laga qaadanaya wa qurbi khiyarihi nusakda qaar waxaa ku sugan khayrihi ya qaar bay ku taallaa sooma ah, sawaabku waa khiyarihi yani tagyiir badel badelkiisaa dhow waana badelkaas waa badel wanaagsan khayrihi waa sax laakiin xadiiku waa khiyarihi waa badelkiisa wey waqowlihi sal اllahu alayh wasalam laa tazaalu ka mayso jahannamu jahannamu yulqaa fiiha in lagu tuurayo ahlu naarka wahiya iyaduna taquulu ay odhanaysa hal min maiid wax ziyaada ma lahiya xataa yadaca fiiha ilaa gudaheeda uu dhigayo rabu lcizati ay saaxibu lciza allaha sharafta u saaxiibka ah wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku timi qadamahu rijlahu waxa weeye ilaahay lugtiisa uu saaray wa fii riwaayatin waxaa ku yimi qadamahu gomadiisa alla uu saaray fayanzawi waa u ururaya bacduhaa barhkeeda ilaa bacdin barhka kale cidhiidhiba waxa weeye ay yeelanaysa fataquulu waxay odhanaysaa qain qain ay xasbii xasbii igu filan igu filan igu filan muttafaqun calayh xadiidkan wuxuu ku saabsan yahi alla subxaanahu wa marka ahluljannuhu jannada galaan ahlu naarta ay galaan sida saxiixaynka ku sugan ee labadaba waxbaa ka soo hahay waxbaa ka soo hadhay marka jannada ilaahay wuxuu ku buuxinaya ama aljanna fa yunshiu allahu laha khalqan jannada dad baa loo abuuraya loogu nicmeeyo oo lagu buuxinaya boosaska ka bannaan khalqi cusub ayuu ilaahay abuuraya oo jannada lagu buuxinaya laakiin naarta laa yadlimu rabuka axada buuhi nabigu calayhi salaau wasalaam yacni qof inta la abuuro loo abuurayo cadaab iyo xanuujin ilaahay cidna ma ulmiyo cid kasbatay unbaa lagu cadaaba jahanama lagu cadaaba riwaayaadka qaar waa tilmaamayaanoo saxiixa ku yimi naarta lafteeda in dad loo abuurayo laakiin culimmadu waxay ku tilmaameen shaad inay tahay sawaabtu waxa uu yahay sida xadiidkan lagu tilmaamay jahannama marka la weydiiyo ee ay tiraahdo halimtalati la weydiiyo waxay ku jawaabaysaa hal min masiid wax ziyaada ama ah lahaya istifhaamkuna waa xaqiiqi qaar baa odhanaya hal min maiid istifhaamku waa istinkaari wey oo waxaa looga jeedaa yani maa min maiid wax ziyaad ah waxa weeye boos uma hayo laakiin sax maaha sida xadiikan laga fahmayo wahiya taquulu hal min maiid ziyaad ma lahayaabay odhanaysa way dalbanaysa xataa yadaca fiiha rabu lcizati qadama waxay buuxsamaysaa markuu alla subxaanahu watacaala cagtiisa saaro ayaa barhkeedba barka kale u ururaya oo waxawe ay buuxsamaysa dib baa laysugu celinaya waxaynu ka qaadanaynaa ifat rijli wlqadam ilaahaynu ku sifaysan yahay waa ifaat khabariya ifaatka khabarigaabay ka mid tahay oo hore aynu usoo tilmaannay waa ifaatka marka xaggeenna laga eego xubna ka noqonaya odhan mayno waa xubnihii allo odhan mayno daliilumahay laakiin markaynu xaggeenna ka eegno waa xubnihii macnaheedu uu yahay maa musamaaha binisbati lana abcaadun wa ajza lugtii qacantii indhihii iyo tilmaamaha kale waxa weeye la midka ah ifatulqadam ilaahay waa loo sugaya qolada diidani waxay leeyihin rijlaahu rijli waxaa loo isticmaalaa luqada lugtana waa loo isticmaalaa kooxda iyo jamcana waa loo isticmaalaa waxaa la yidhaahdaa rijlun min jaraad ay aaifatun min jaraad koox waxa weeye ayaxa koox rijli baa la yidhahda waana sax luqada waa lagu isticmaala laakiin macnaha noocaasa waxaa bushinaya hadda inaan meesha looga jeedin waa mide riwaayada kale waxay tilmaamaysaa qadamahu qadamna xaggee la geynaya rijla haddii la awilay qadamka oo gomada ah xagee maxaa lagu awilaya iyadu waa ku caddahay macnaha waa ku caddahay ta labaad rijlahu kooxdaa ay sheegayaan xaggee la geynaya naartaa la geynaya sooma waxaa loo idaafeeya alle subxaanahu wa tacaala khalqiga ilaahay si gaara loogu idaafaynayaana waa kuwa la sharfaya wey naaqat allah yo rasuul waa dad la sharfayo marka ahlu si gaara ilaahay loogu idaafeeyana nusuusta laguma hayo idaafatu tashriif ayay noqon lahay rijlahu yani kooxda naarta galaysa oo ilaahay loo idaafeeyey baa ka soo baxaysa iyaduna sax maaha macnahaasina sax maaha waxaa kaloo meesha ku sugan xataa yadaca fiiha rabu lcizati qadama waxaa laga hadlaya jahanama laga hadlaya marka alle subxaanahu wa tacaala inuu gomadiisa waxa weeye yadac inuu dhigayo haddii kale waxaa lo odhan lahaa xataa yulqiya fiiha rabu lcizati rijlahu ilaa uu ku tuuro waayo xadiidka bilowgiisa maxaa lagu soo sheegay laa tazaalu jahannamu yulqaa fiiha yani cidda la gelinayo waa lagu tuuray yulqaa fiiha laakiin halkan waxaa la yidhi yadac lama odhan yulqa marka taasina waxay xoojinaysaa inay tahay waxa weeye rijli xaqiiqiya oo alle subxaanahu wa tacaala loo sugay wa qowluhu sal allahu alayh wasalam yaquul allahu tacala ilaahay wuxuu odhanaya yaa aadamu aadamow aadam buu u dhawaaqaya nabi aadam calayhi salaam fayaquulu wuxuu odhanaya aadam labayka waan ku ajiibay wa sacdayk ay iscaadan bacda iscaad yani waxaan ku weydiisanayaa liibaantaada fayunaadi waa dhawaaqaya alle bisawtin cod buu ku dhawaaqaya in allaha alle yaamurka wuxuu ku amraya an tukhrija inaad ka soo saarto min duriyatika ubadkaaga bacan koox ila naari naarta inaad u soo saarto muttafaqun calayh xadiikan maxalu shaahidkiisu waxaa uu yahay ilaahay inuu cod la maqlaya uu ku hadlayo maalinta qiyaame xadiiu abi saciid oo bukhaariyo muslim ku yimi weeye xadiidkani oo alla subxaanahu wa tacaala uu aadam u dhawaaqayo yunaadiihi bisawt ya aadam akhrij bacth annaar qaala wma bacth nnaar qaala min kuli alfin fadalika xiina yashiibu asagiir watadacu kulu dati xamlin xamlaha watara nnaasa sukaara wmaa hum bisukara walaakina cadaab allahi shadiid daweedna saxaabadii aad bay uga dhexeen ilahay wuxuu ka odhanayaa aadam marka khalqigu su wada yimaadaan kunkiiba sagaal iyo sagaashan xagga jahanamo u kaxee yacni kunkii mid baa ka badbaaday marka hadalkaa lagu dhawaaqo waa marka da'yartu ay ceroobayaan yowman yajcalu lwildaana shiiba ciyaalkuna ay ceroobayaan timuhu ay cadaanayaan naxdin laga naxaya hadalka noocaas khalqigiioo taagan baa la odhanayaa na waa xagga jahanama midhka soo haayna waa xagga jannada dabna saxaabadii aad bay uga dhaxayeen aad bay ugu weynaanaysaa nabigu wuxuu ku dejiyey calayhi salaatu wasalaam abshiruu faina min yajuuja alfan wa minkum waaxid yani cadadkaa badan ee la kaxaynayo yajuuj wamajuujna kun baa laga kaxaynaya idinkana mid baa laydinka kaxaynaya yani tiradan badan aad ka naxdeen yajuuj iyo majuuj oo aad u badan ayaa waxaweeye aya qaadanaya maxalushaahidku waxaa weyahay bisawt ilaahay inuu ku hadlo cod la maqlayo hore waxaynu usoo tilmaanay waid naadaa rabuka muusa nidaagu inuu wato cod inuu wato waxaweeye nidaagu waa cid loo dhawaaqayo cod sare loogu dhawaaqayo ee nidaaga laftiisa waxaa laga fahmaya luqada inay cod laa nidaa ila bisawt nidaagu cod buu leeyah laakiin waxaa hadda loo sheegay min baab sifatin kaashifa fayunaadi cod baynu ka fahmay dhawaaqaas bisawtinna waa cadayn lasii cadaynayo min baab taakiid wey ilaa sawdkaas nidaaga ayaynu ka fahnay ifatu alkalaam baa laga qaadanaya walibana hadalka alle inuu cod leeyahy cod inuu leeyahay baynu ka faa'idaysanayna wa qowluhu sal allahu alayh wasalam maa minkum min axadin qof idinkama mid ahaanin ilaa sayukallimuhu hadduu jiro waxaa la hadlaya rabbuhu rabbigii baa la hadlaya laysa baynahu dhexdiisa ma ahaanin iyo wa baynahu ilaahay dhexdiisa tarjumaan ama turjumaan wax u kala tarjumaya uma dhexeeyaan qof waliba waa xadiiu cadiy bni xaatim fi saxiix bukhaari qof waliba maalinta qiyaame ilaahay buu si toosa ah ula hadlaya iyadoo wax hadalka u kala qaadaya oo u kala tarjumaya aanay jirin waxaynu halkaa ka faaiidaysanayna oo laga qaadanaya alla subxaanahu wa tacaala inuu hadlayo aigo dhanna uu la hadlayo cid walba all subaanahu wataaala inuu la hadlayo ayanu ka faaidaysanasidee laysu waafajinaya axaadiista tilmaamaysa iyo aayaadka tilmaamaya walaa yukalimuh walaa yanduru ilayhi walaa yuzakiih walahum cadaabun liim ya kuwanina waa qof walba kanina maa minkum min axad waa eegmada taas hadalkaynu ka hadlay nacam wax farax geliya ayaanu kula hadlayn hadal canaan iyo tawbiikh ayaa waxa weeye halkan lagaga hadlaya hadalka lagula hadlaya dadka gaalada iyo dadka xumaanta sameeyey waa hadal lagu canaananayo lagu hiifayo la maagayo wey hadalka la diidayna waa hadal wanaagsan in lagula hadlo ka la diidayna waa kaas wqwluhu sal allahu alayh waslm ifat kalaam ayaa inoogu sugan xadiikana waqowluhu sal allahu alayh wasalam fii ruqyat lmariid ka xanuunsanaya tufidiisa markuu sheegayay rabbuna rabbiga allahu alla weeye alladii allahaasoo fi samaa ay fi jihati samaa xagga sare ku sugan ama fi samaa cala samaa samada dusheeda ahaaday taqadasa waa ti aynu amintum man fi sama baynu kusoo macnayn fi samaa in lagu macneeyo asamaa jihat lculuw xagga sare in lagu macneeyo oo fiida sideeda loo daayo ama samaa samadan dhisan lagu macneeyo fiidana calaa loo badalo calaa loo badala cala samaa samaawaadka dushooda allihii ku sugnaa alladii allahaasoo fi samaai cala samaai samaawaadka dushooda ku sugnaa taqadasa waxa nasahnaaday oo xumaan oo dhan ka fogaaday ismuka magacaaga amruka amarkaagu fi samaa samada ayuu ku fulaya iyo wlardi dhulka labadaba waa ku fulaya kamaa raxmatuka ay liraxmatika naxariistaadu fi samaai samada sugnaanshaha ay ku sugan tahay awgeed ikfir lanaa noo dhaaf xuubana dembigayaga iyo wakhataayaana gafafkayaga kamaa raxmatuka kaafku waa tacliil wey kamaa arsalnaa fiikum rasuula yatluu calaykum aayaatina ay liirsaalina shabbih bikaafin wabiha tacliilu qad yucnaa wazaa'idan litawkiidin warad kaafku macnayaashuu faa'ideeya waxaa ka mid a ah sabab iyo cilanimo ayuu faaiideeya marka ilaahay sida naxariistaadu ay samada ugu sugan tahay noogu dambidhaaf naxariistaada noogu dambidhaaf waayo naxariistu xaggaa laynooga soo degtaa ikfir lanaa xuubana alxuub inahu kaana xuuban kabiira waa alimu waa dembiga wey wa iyo gafafkayaga anta adigu rabu ayibiin kuwa wanaagsan rabbigooda ayaa tahay waa rububiya khaasa waa rabbinimo ilaahay khaas ku ah aamanaa birabi alcaalamiin waa rububiya caam rabbi muusa wa haaruun waa rububiya khaasa ilaahay cid gaara inuu si gaara usii tilmaamo anta adigu rabu ayibiina kuwa wanaagsan rabbigooda ayaa tahay anzil soo deji raxmatan naxariis oo min raxmatika naxariistaada ka mida wa shifaaan caafimaad oo min shifaaika caafimaadkaaga ka mida aad dadka caafimaad siinayso cala hada alwajac xanuunkan kusoo deji xadiiun xasan rawaahu abu daawuud waayru xadiiku waa xasan sida ibnu taymiya raxmat ullaahi calayh uu tilmaamayo laakiin sanadkiisu ma xoog badna culimo kalena waa daciifiyeen oo waxay tilmaameen xadiikani inaanu sugnayn oo ma xoog badna abi daawuud baanu ku sugan laakiin dacfigiisu ma darna laakiin wuxuu u dhow yahay inuu daciif ruqya mariid ayaa ku sugan dhaxlu waxa uu yahay ifat culuwi ilaahay culuwi in loo sugayo rabbuna allah alladii fi sama ay cala sama amintum man fi sama ayuu waxa weeye la yahay mruka fi sama kama raxmatuka fi sama waxyaabahaasoo dhan waxay tilmaamayaan culuwi anzil raxmatan naxariis soo deji xagga ka soo degaysa culuwi ayaa xadiidkan laga faa'iidaysanaya all subaana wataaa culuwi daatiya aligiisa inuu ka sareeyo waqowlihi sal lahu alayh wasalam baa lamida alaa taamanuunii miyaydaan i aaminayn wa ana aniguna amiinu man fi samaa ka samada ka sareeya kii uu aaminay anigoo waxaweye ah wa ana aniguna amiinu man mid amiinkii baan ahay kuu aaminay baan ahay man fi samaa waxaweeye kii samada ku sugnaa waa alla subxaanahu watacaala waa macnihii hadda aynu soo sheegayn alladii fi samaa iyo man fi samaa ay cala samaa aw fii jihati samaa labadaba waa lagu macnaynaya xadiikanna bukhaari iyo muslim baa isku waafaqaya min xadiii abi saciid wuxuuna ku soo baxay ninkii dulkhuwaysira markuu lahaa nabi allow cadaalad samee ayuu nabigu leeyah calayhi salaau wasalaam alaa ta'manuunii wa ana amiinu man fi samaa dahab buu qaybiye nabigu calayhi salaau wasalaam afar nin buu u qaybiyey afarta nini mualafat lquluub bay ahaayeen dabeedna ninkaasa waxa uu yii waxa weeye icdil nabi allow cadaalad samee cadaalad samee nabiguna jawaabtan ugu jawaabay maxalu shaahidku waa sifat lculuw ilaahay inuu samaawaadka ka sarreeyo wa qowluhu sal allahu alayh wasalam wlcarshu carshiguna fowqa dalika kaa dushiisa ayuu ahaada waxaa la sheegay toddobadii samo iyo badii ka saraysay ayaa la sheegay kadibna waxaa la yidhi wallaahu wlcarshu carshiguna biyahaasuu kasii sareeya wallaahu allana fowqa alcarshi carshiga dushiisa ayuu ahaaday wahuwa allana yaclamu waa ogyahay maa antum calayhi waxa aad ku sugantihiin waa ogyahay xadiiun xasan rawaahu abu daawuuda waqayru xadiikanna waa xasan abi daawuud iyo keyrkiibaa soo warinaya xadiidkan waxaa loo yaqaanaa xadiiu lawcaad ayaa loo yaqaanaa waa xadiid culimmadu ay aad isugu hayaan qaarna way daciifiyeen qaarna way xoojiyeen xadiiku wuxuu ka hadlayaa culuwigu ka hadlayaa samaawaadka masaafooyinka udhaxeeya toddobada samo marka la dhaafo toddobada samo iyo biyaha ka sarreeya waxa weeye masaafada u dhaxaysa biyaha iyo carshiga masaafada udhaxeeya kadibna waxaa la tilmaamay carshigana ilaahaybaa ka koreeya oo waxawe dushiisa ah isagoo halkaa ku sugan oo sidaa inooga fog ayuu haddana inala socda wahuwa macakum aynamaa kuntum yaclamu maa antum calayh uu og yahay waxa aad ku sugantihiin xadiika waxaa soo dhoweeyey ibnu taymiya sida waasitiyaha ku sugan xadiiun xasan buu ku tilmaamay tilmiidkiisi ibnulqayim baa la mida oo isaguna xadiidka saxiixiyey waxaa la mida jawzaqaani kitaabkiisa alabaaiil wlmanaakir loo yaqaano xadiidka waa ku saxiixiyey waxaa la mida ibnu khusayma oo kitaabu tawxiid sifadan u daliishaday waxa weeye ifat lculuwi adiladiisa markuu daliishanayay xadiikan soo daliishaday dahabi baa la mida oo isaguna xadiidka soo dhoweeyey culimo kalena waa daciifiyeen culimada aciifiya waxaa ka mida ah ibnu cadi kitaabkiisa alkamil la yidhaahdo ayuu ku soo saaray alkamil fi acafa xadiikana waa aciifiye ibn اljawzi alcilal mutanaahiya ayuu ku sheegayaa oo waa aciifinaya albani baa la mida ah oo isaguna aciifiyey culimadaasi xadiika waxay u aciifinayaan xadiika waxaa axaabiga cabaas ibn cabdilmualib ka warinaya nin loo yaqaano cabdilaah ibni cumayra ninkaasina waa nin majhuula sida culimada badankoodu ay tilmaameen eh, waa xadii hadalkiisu badan yahay eh, culimaduna ay aad isugu khilaafeen eh, ninkaa majhuulkahina uu ku sugan yahay ifada uu tilmaamaya waa ifat lculuwi ifat lculuwina horaynu usoo tilmaanay adilada loo daliishanaya kitaabka iyo sunnada kun daliil inay gaadhayaan kunkaa daliilna qaabab kala duwan inay waxaweeye inoo tusayaan hadday tahay fawqiya nusuul sucuud uruuj faw iyo waxyaabaha lamidka ah waa ti aynu soo tilmaamay wqwlihi sal llahu alayh wslam liljaariya uu addoonta ku yidhi ayna allah alla xagee wey xaguu ku sugay waa su'aalu can ilmakaan meel baa laysweydiinaya qaalat waxay tihi fi sama ay cala samaa samada dusheeda ama fi samaa fii jihati lculuwi culuwiga sare ayuu ku sugan yahy qaal waxau hi nabigu man ana anigu yaana qaalat waxay tihi rasuul llah qaal waxau hi nabigu actiqahaa xore fainaha iyadu muminatu waa muminad wey muminun baa la xoreeya gaalka loo daynayay waayo gaal haddii la xoreeyo waxaa laga yaabaa inuu gaaladii ku noqdo oo muslimiinta uu ku jihaado la dagaalamo marka addoonnimadiisa loo qaati waxaa laga yaabaa inuu soo islaamo gaal lama xoreeyo laakiin haddii qofku uu mumin yahay sharcigu aad buu inoogu yeedhay in la xoreeyo oo waxa weeye addoonnimada alle loogu badaxtiro ta biniaadamkana laga saaro xadiikanina wuxuu inoo tilmaamaya ifat culuw nabigu calayhi salaau waalaam wuxuu inoo tilmaamay ayna allah inay bannaan tahay ilaahay halkuu joogaa in la yidhaahdo dabeedna la yidhaahdo fowqa alcarshi ama fi samaa ama cala samaa in la yidhahdo ahlulbidacu waxay leeyihin laa yuqaalu ay ma banaana in la yidhaahda ayn allah laakiin sax maaha xadiikanaana u daliila qaalat fi sama nabiguna waa u suga alayhi salaau wasalaam nabiguna waa u sugay naam wqwlihi sal llahu alayh wasalam baa lamida afdal liimaani iimaanka waxaa ugu fadli badan an taclama inaad ogaato ana allaha alle macaka macaaga inuu yahay aynamaa kunta meel kastoo xadii xasan xadiikanina waa xasan ahrajahu abaraani min xadiii cubaadata bni saamit lakiin waxaan leenahay xadiikana waa la daciifiyey sanadkiisa waxaa ku sugan nucaym ibni xamaad alkhusaaci nin culimadii kamid ahlu sunnaha ayuu kamid ahaa kutub caqiidaana waa lahaa hadalkiisana caqiidada aad baa loogu soo naqliya nucaym ibnu xamaad alkhusaaci culimmada qaar waa daciifiyeen qaarna waa soo dhoweeyeen ibnu maaciin laba qowl buu ka leeyahy qowluu ku daciifinayo iyo qowluu xaalkiisa soo dhowaynayo imaamu axmed waa soo dhoweeye xaalkiisa culimmadii ahlu sunnaha ayuu ka mid ahaa laakiin xifdigiisa ayaa waxa weeye laga hadlay sidaa awgeed ayaa xadiidkan isaga loogu daciifiyey shaykhulislaam ibnu taymiyana wuxuu xasan uga dhigay eh, isagoo tixgelinaya imaamu axmed iyo ibnu maciin xoojinta ay xadiikiisa xoojiyeen wuxuu xadiidku tilmaamaya iimaan waxaa ugu fadli badan inaad ogaato ilaahay inuu kula socdo xaalkaaga og yahay meel kastoo aad joogto wahuwa maakum aynamaa kuntum bay buu xadiikanila macnay wahuwa maakum aynamaa kuntum bay isku macnayihi ana allaha macaka xayumaa kunt iimaan waxaa ugu fadli badan inaad ogaato ilaahay meel walba inuu kula joogo hada wallahu aclam wsal allah wslm cla nabiyina muxamed wcla alihi wصaxbihi wslm